بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعلل زيادة فزيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع ترقيل والعلل cilooyinka ah qismaani waa laba qaybood زiyaadaة wa naqص waa ziyaado iyo naqsi oo gadaal kaaga imaan doona waxaan ku soo dhex jirnay alqaabu zixaafi waalcilal oo loola jeedo zixaafka anwaacdiisa mid kasta magiciisa in la sheego iyo asaga in la tacriifiyo alcilal anwaacdeeda mid kasta magiciisa in la sheego iyo in la tacriifiyo haddaba asmaadii waa uu sheegay laakiin tacriifkii cillada ma uusan sheegin sida uu tacriifiyey zixaafka cillada umausan tacriifin cilladu haddaba maxay tahay cilladu waa taqayurun gayru mukhtasin bihawaani اlasbaab waaqicun fi lcaruudi waadarbi maca allusuum waa isbeddel aan khaas ku ahayn asbaabta xuruufteeda labaad wuxuuna galaa caruudka iyo darbiga waana laasim juska haddii uu saalim yahay waa tii aan soo marnay hadduu isbeddel ku dhacana isbeddelku waa laba noocood waa laba nooc ama isbeddelka ku dhacay waa sixaaf oo aan soo marnay ama waa cilla cilladu haddaba waa isbeddel asbaabta xarafka labaad aan khaas ku ahayn khaas kumaaha maxaa loola jeedaa waa isbeddel ku dhaca awtaadda ama wuxuu ku dhacaa sababka oo dhan ama sababka xarafka labaaduu galaa laakiin wax kalaa la socda waa saddexdaas qaybood isbeddelka ku dhaca watidka waa cillo ila insixaafku watid ma galeen haddii sababka labada xaraf ka koobnaay asaga oo dhan uu wada galana waa cilla ilaa sixaafku wuxuu galaa maxay sababka xarafkiisa labaad labadii xaraf marka haddii isbeddel uu ku dhaco ama wax lagu siyaadiyo ama labadoodiiba la jaro isbeddelkaasi waa cilla ee sixaaf ma aha ama xarafka labaad ee sababka ayuu galay laakiin wax kalaa la socda waa saddexdaas qaybood cilladu tusaale ahaan haddaba waxaan dhahanay wetidka ayay cilladu gashaa soo ma aha mafcuulaatu maxaa u dambeeya mafcuulaatu watidaa u dambeeya mafruuq miyaa mase waa majmuuc watid mafruuqa soo uma dambeeyo wetidkaasoo dhan in lala kaco oo la jaro oo la yidhaahdo mafcuul isbeddel yimid soo ma aha isbeddelkaasi waa cilla sababkana uu geli karaa handhaanay tusaale ahaan facuulun sabab khafiifun so uma dambeeyo luntaas in lala kaco oo la jaro oo ay kuu soo harto facuu isbeddelkaasi waa cilla waxaa kale oo aan sheegnay cilladu haani asabab inay geli karto laakiin waa inay wax kale la socdaan aan dhahnay tusaale ahaan facuulun nuunteeda in la jaro lun ilaan waxay ka kooban tahay sabab ee khafiif ah haddii nuunta la jaro sixaaf u egyahay haddaba laakiin intaas keliya ku ekaysan maayee laamtana waa la reebaa markaasa waxaa kuu soo haraaya facuul waa cilla haani asabab cilladu halkaas meelay ka gashaa facuulun oo nuunteeda la jaro xarafka ka horeeyana la reebo cilladu waa saddexdaas nooc haddaba tagayur marka la leeyahay waa isbeddel isbeddelkaas wuxuu wataa saddex nooc xadfun ziyaadatun iskaan saddexdaas qayboodu wataa waa juska isbeddel ku dhacay soo maaha isbeddelkaas saddex noocuu wataa nooca koowaad oo ah in la jaro tusaale ahaan mutafaacilun iyo mafcuulaatu mid kastoo ka mida ah wetiisa uma dambeeyo wetiska u dambeeya in la jaro oo mutafaacilun ilinta cilunta laga jaro waxaa kuu soo haraa maxay mutafaa waa cillo waana xadaf mafcuulaatu laatudaas in la jaro oo ay kuu soo harto mafcuu waa cillo ama waa ziyaada tusaale ahaan faacilun oo alif lagu siyaadiyo aakhirkeeda ama nuun saakinaa lagu siyaadiyo marka nuun saakina a lagu siyaadinaa faacilun see loogu siyaadin karaa nuuntaanaad alif u bedele faacilun soo maaha alif u bedel nuuntaan faacilaa ka dhig markii alif aada u beddesho nuuntan laamta madmuumada hadda maftuuxay noqone ilan alif waxaa ka horeeya markasta waa fatxo faacilaa markay kuu noqoto nuun ku siyaadi faacilaan waa isbeddel ku yimid juska aakhirkiisa isbeddel ku yimid waana cilla waana ziyaada waxaa kale oo aan sheegnay inay cilladu ay tahay iskaan sida mafcuulaatu watidka mafruuq ahoo u dambeeya ta'diisa in la reebo oo la yidhaahdo mafcuulaat cilladu isbeddelka ay wadato waa saddexdaas nooc xadfun ziyaada iskaan waxaa kale oo aan soo sheegnay cilladu inay gasho watidka ama sababka bikaamilihi ama inay gasho haani asabab laakiin maca iskaan maa qablahu sababkaas xarafkiisa labaadkan ka horeeya oo alxarfu alawal min asabab ah in la reebo cilladu waa saddexdaas nooc waaqicun fi اlcaruudi waadarbi cillada waxaan dhahnay caruudka iyo darbiga ayay gashaa beydka waxaan u kala qaybinnay laba qaybood qaybta hore waxaa la yidhaahdaa almisraacu alawal qaybta dambena waxaa la yidhahdaa almisraac athaani ama waxaa la yidhahdaa alshadru alawal iyo ashadru athaani juska ugu dambeeya ashadru alawal ayaa waxaa la yidhaahdaa alcaruud juska ugu dambeeya ashadru athaanina waxaa la yidhaahdaa addarbu cilladu labadaas jus keliyahay gashaa الجuزء الأkhiir min الshadr الأwal waالجuزء الأkhiir min الshadr الثaanي cilo marka xashwi kaa geli maydo ilaa cillo naadir ah oo sida zixaafka oo kale ah ma ahane ayadana waa noo imaan doontaa zixaafku laakiin waxaan soo sheegnay caruudkana waa galaa darbigana waa galaa xashwigana waa galaa ama alcilaةu falaa tadkhulu ilaa fi اlcaruudi wadarbi maca alluzuumi oo laasimnimo lala qabo maxaa loola jeedaa caruudka ama darbiga haddii uu cillo geliyo ninka shaacirka ah cilladaas ilaa aakhiri اlqasiida abyaadda ku jirta beyt kastoo ka mid ah caruudkiisu ama darbigiisa waa inay cilladaas ku jirto hal beyd oo ka mid ah haddii uu ka tago gobaygaasi waa burbura haddii aan ka soo qaadno inuu baxrulkaamil uu qasiido uu ku gebiyey oo uu ka dhigay tusaale ahaan mutafaacilun mutafaacilun mutafaa shadriga hore shadriga labaadna uu ka dhigay mutafaacilun mutafaacilun mutafaa caruudkiina cilaa gashay oo ah wajidkii mutafaacilun un dambeeyey in la xadfay darbigana sidoo kale cilaa gashay oo ah wajidkii mutafaacilun u dambeeyey in la xadfay saasuu tusaale ahaan ku bilaabay mutafaacilun mutafaacilun mutafaa mutafaacilun mutafaacilun mutafaa ilaa aakhiri alqasiida qasiidow inta ay ka dhammaaneen waa inuu caruudkuna mutafaa noqdo darbiguna waa inuu mutafaa noqdo hal bayd caruudkiisa hadduu mutafaacilun ka dhigo gabaygaasi waa burburay ama darbi hadduu mutafaacilun uu ka dhigo gabaygaasi waa burburaa marka waa inuu ku socodsiiyo maxay mutafaa waa inuu ku socodsiiyo caruudka iyo darbiga wa haadaa macna lusuum luzuumkana sidaasaa laga rabaa cilooyinku haddaba waxay u qaybsamaan laba qaybood cilalu ziyaada iyo cilalu اlxadfi tagayurka waxaan soo sheegnay saddex qaybood soo ma ahayn inuu yahay xadaf iyo ziyaado iyo iskaanku haddaba xaggee gelaa ma xadafkuu gelaa mise ziyaadaduu gelaa xadafkuu gelaa oo see ku gelaa lianna aliskaana xadfu xarakatin maxaa yeele iskaanku waa xarakahe la xadfay marka labadaas qaybood oo kala qaaday walcilalu ziyaadatun waa ziyaado faziyaadatu sababin khafiifin sabab khafiif ah kordhintiisa calaamaa jusna lagu kordhiyo juskaasoo aakhiruhu uu aakhirkiisa ahaaday watidun majmuucun tarfiilun tarfiil baa lahaa wuxuu leeyahay jus ku dhammaada watid majmuuca ah, haddii lagu siyaadiyo sabab khafiif ah tarfiil baa la dhahaa juska cilladaasi ay gashayna murafal ayaa la yidhaahdaa juz-un murafalun sidaasaa la yidhahdaa watid majmuuca ayuu ku dhammaadaa sabab khafiif ayaa lagu siyaadiyey tarfiil baa la yidhahdaa laakiin musanifku ma uusan sheegin sababka khafiifka meesha lagu ziyaadinaa ma awalkaa looga ziyaadinaa ma dhexda ma aakhirka inkastoo xoogaa laga dareemaa waxaa lagu siyaadiyaa sababka khafiifka ah aakhirka watidka majmuuca ah ayaa xagga dambe looga soo xidhaa waxaana la yidhaahdaa tarfiil tusaale ahaan faacilun waa jus ku dhammaada watid majmuuca watidkaa majmuuca ah ayaa xagga dambe waxaa looga soo daraa sabab khafiif ah oo laga wado xaraf mutaxarik ah iyo xaraf saakin ah xarafkaas mutaxariga iyo xarafkaa saakinka ayaa wuxuu yahay sabab khafiif haddaba muxuu noqonaa nuunta faacilun u dambayda alif u bedel faacilaa ka dhig sababka khafiifka oo aad soo kordhinayna tun ka dhig faacilun soo ma ahayn waxay kuu noqonaya haddaba faacilaatun fa haadaa juz-un murafal oo jusee murafal ah waxaa la mid ah mutafaacilun watid majmuuca sooma dambeeyo sabab khafiifa marka aad ku soo kordhina nuunta alif u bedel mutafaacila ka dhig kadibna tun xagga dambe uga ziyaadi maxay noqonee mutafaacilaatun wa xarfin saakinin wa siyaadatu xarfin saakinin xaraf reeban kordhintiisa calaa maa jus lagu kordhiyo ama tafcilo lagu kordhiyo juskaasoo aakhiruhu aakhirkiisa watidun majmuuc u ahaaday tadyiilun tadyiil baa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay tafcilo ama juz ku dhammaanee watid majmuuc ah xagga dambe hal xaraf oo saakina haddii looga siyaadiyo tadyiil baa la yidhaahdaa juska cilladaas ay gashana waxaa la yidhaahdaa juz-un mudayal tusaale ahaan mustafcilun watid majmuuca soo kuma dhammaado xaraf saakina markaa rabto inaa kusoo ziyaadiyo nuunta ku soo siyaadiso nuunta alifu bedel mustafcila ka dhig nuun ku ziyaadi marka saakina ah muxuu noqonaa mustafcilaan faaciluna waa la mid nuunteeda alifu bedel nuun saakinaana xagga dambe uga soo ziyaadi muxuu noqonaa faacilaan tadyiilka iyo tarfiilka meelna way ku kala duwan yihiin meelna waa iska waafaqsan yihiin tadyiilku wuxuu galaa juz ku dhammaada watid majmuuca tarfiilkuna wuxuu galaa juz ku dhammaada watid majmuuca dhinacaas waa iska waafaqsan yihiin mid kasta oo labadooda ka mid ah wuxuu galaa tafcilada ama juska ku dhammaada watidka majmuuca ah laakiin maxay ku kala duwan yihiin tartiilka waxa la siyaadinaahi waa laba xaraf tadyiilka waxaa la siyaadinaana waa hal xaraf wa calaamaa wa siyaadatu xarfin saakinin xaraf reeban kordhintiis wa calaamaa ay wa siyaadatu xarfin saakinin xaraf reeban kordhintiis calaa maa jusna lagu kordhiyo juskaasoo aakhiru aakhirkiisa sababun khafiifun u ahaaday tasbiiqun tasbiiq baa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay juska ku dhammaada sabab khafiif ah xagga dambe haddii hal xaraf oo saakin ah looga ziyaadiyo tasbiiq baa la yidhaahdaa juska ciladaas ee gashana waxaa la yidhaahdaa juz-un musabbaq waa bilkayn tusaale ahaan faacilaatun dulwatidi lmajmuuc muxuu ku dhammaadaa watid miyuu ku dhammaadaa mase sabab uu ku dhammaadaa sabab khafiif uu ku dhammaadaa tuntaas waa sabab khafiif ah xaraf saakin aad ah, xagga dambe uga ziyaadina see ugu ziyaadin kartaa faacilaatun nuunteeda alif u bedel kadibna nuun saakin ah, xagga dambe uga ziyaadi faacilatan waa musabaq fahada juzءun musabaq haddaba tasbiiqa iyo tabyiilku meelna waa isku waafaqsan yihiin meelna waa ku kala duwan yihiin maxay isku waafaqsan yihiin mid kasta oo labadooda ka mid ah aakhirkiisa waxaa lagu siyaadiyey hal xaraf oo saakin ah maxay ku kala duwan yihiin tadyiilka wuxuu galaa juska ku dhammaada watidka majmuuca ah tasbiiqana wuxuu galaa juska ku dhammaada sababka ee khafiifka ah farqigaasaa marka labadooda u udhexeeya cilalu ziyaada halkaasay ku dhammaatay cilalu naqsi darsiga soo socdaan ka dhiganayna haddii ilaah yidhaahdo wabilaahi towfiiq wallahu aclam